alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed almacqid alkhamisu suluku ljaadati almuusilati ilayh baabka shanaad ee loo guntay abwaabtii tacdiimu lcilmiga suluku ljaadati almuusilatu ilayh waa waddadii in la raaco waddada barhtankeeda aljaadda loo isticmaalaa waddada toosan barhtankeeda ee almuusilatu ilayhi gaadhsiinaysa ruuxa cilmiga shay marka la doonaayo in xaggiisa loo kaco waddaa loo maraa wax waliba wadday leedahay waddadu waxay noqotaa mid xisi ah oo la arkaayo oo waddooyinka amaakinta la qabanayo ama meelaha la qabanayo ama magaalooyinka la qabanayo loo raaco waa waddo ishu qabanayso waxaa kaloo jirta waddo macnawi ah oo ishu aynay qabanaynin laakiin la caqliyaynayo la garanayo cilmiga markuu doonayo ruuxu inuu barto wadduu u raacayaa waddadaasi ishu ma qabanayse waa macnawiyo waa la caqliyaynayaa oo waa la aqoonsanaya siraatulmustaqiimka la raacayaaba ee ruuxu ilaahay ka baryayo ihdina asiraata almustaqiim waa waddo macnawi ah oo la aqoonsanayo la garanayo odhaahyadii iyo ficiladii uu ruuxu samaynaayey iyo caqiidadii uu ictiqaadinayaa laga soo qaaday sidii waddo oo kale inay tahay waa waddo macnawi ah cilmigana waddadaa macnawiga ah baa loo raacaa likulli maطluubin طariiqun yuusilu ilayh shay kastoo la rabo waxaa u sugnaaday waddo gaadhsiinaysa ruuxa ayaa u sugnaatay faman salaka jaaddata matluubihi kii qaada oo mara jaaddata matluubihi shayguu rabo waddadiisii qaada oo raaca awqafathu calayhi way taalacsiisaa bimacnaa waa gaadhsiisaa baa loo jeedaa shaygaa u rabo hadduu waddadiisii u maro waddadaasaa gaadhsiinaysaa waman cadala canha ka waddadaa ka leexda lam yadfar bimatluubih kuma guulaysto wuxuu rabo oo ma gaadhaayo shaygu waddo waddadiisii aan ahayn hadduu qaado dee shaygii gaadhi maayo haddaad doonayso meel inaad qabato oo waddadii loo raaci jiray waddo aan ahayn ee gees kale u kacaysa uu qaado dee shaygii inuu ka fogaado oo meel kale ka dhaca mooyaane shaygii uma tegayo oo ma gaadhayo waina lilcilmi ariiqan man akhta'ahaa dalla walam yanal ilmaqsuuda cilmiga waxaa u sugnaaday waddo waddadaasoo man akhta'ahaa kii seega dalla uu lumayo habaabayo cilmigii buu ka ambanayaa walam yanal ilmaqsuuda mana gaadho wuxuu rabay wa rubbamaa asaaba faa'idatan qaliilatan maca tacabin kasiir waxaa laga yaabaa inuu haleelo faa'iide yar wax yar oo faa'iido cilmigii ka mida inuu gaadho waa dhici kartaa maca tacabin kaiir daal iyo dhibaato badan la jirkeeda oo isagoo aad u rafaaday baa waxaa laga yaabaa yacni wax yaroo aan weynayn inuu gaadho waddadiisa laakiin hadduu raaco yacni wax weyn buu cilmigii ka gaadhayaa waayo dariiqiisiibuu u maray yaquulu zarnuujiyu shiikha zarnuuji la yidhaahdaa waxau ihi raximah اllah fii kitaabihi tacliimi اlmutacallim kitaabkiisa tacliimu lmutacallim la yidhaahdo wuxuu ku yidhi wa kullu man akhطa'a aطariiqa dalla ku kastoo seega dariiqa markaas seegaa oo waddada cilmiga seegaa waa lumaya walaa yanaalu lmaqsuuda qalla aw jalla mana gaadhaayo wuxuu rabay ma gaadhaayo qalla ha yaraado aw jalla ama ha weynaadee waxa uu rabay ama marka ha yaraado ama ha weynaadee maqsuudkii gaadhi maayo ma helaayo waayo dariiqeedii uma marin tarju najaata walam tasluk masaalikaha yacnii nabadgelyaad raadinaysaa dariiqeediina maad marin ina asafiinata laa tajri cala alyabasi doonnidu meel qallalan kuma socoto biyay u baahan tahay biyo ayay u baahan tahay waddada nabadgelyada haddaad doonayso nabadgelye haddaad doonayso waddadeedii waa inaad martaa cilmi haddaad doonaysana waddadiisii waa inaad martaa wa qaala ibnu اlqayim raximahu اllahu fii kitaabi اlfawaa'id alcalaamatu bnu اlqayim waxa uu ku yidhi kitaabkiisa kitaabulfawaa'id la yidhahdo alfawaa'id aljahlu biاطariiqi wa aafaatiha wاlmaqsuudi garasho waaga la garan waayo biariiqi waddada wa waalmaqsuud iyo wixii la rabay ee garasho waaga la garan waayaa yuujibu tacaba alkaiira waxay waajibinaysaa bimacnaa sababaysaa oo keensanaysaa daal fara badan bay keensanaysaa maca alfaa'idati alqaliila iyadoo lala qabo faa'iide yar yacnii ruuxii waa rafaadaya waa dhibaatoonaya faa'iidaduu gaadhayaana ma weynaanayso wqad dakara hada ariiqa bilafdin jaamicin maanicin waxaa sheegay waddadaa cilmiga loo maraayo odhah waxa ku sheegay odhahdaasoo jaamicin kulminaysa maanicin diidaysa wax kale inay soo galaan yacnii waddadii cilmiga loo maraayey oo dhan lafdi kulminaysa oo waxba ka tegaynin oo maanico wax kale inay soo galaanna u diidayso waxa ku tilmaamoo ku sheegay muxammadun murtada ibnu muxammadin azabidiyu shiikhii zabiidi lo odhan jiray ayaa sheegay saaxibu taaji alcaruus waa shiikha markaa iska leh kitaabka lehe lcaruus la yidhaahdo iska leh lcaruus waa kitaab magicii waxaanu sharxayaa qaamuuska ayuu sharxayaa qaamuuskii fayruz abaadi ayuu sii waadixinayaa sii sharxayaa wa sharxu lqaamuus fii manduumatin lahu tusamaa alfiyata sanad manduumo ama gabay u sugnaadoo la yidhaahdo alfiyata sanad la yidhaahdo ayuu wuxuu ku yidhi yaquulu fiiha famaa xawa algaayata fii alfi sana shaksun fakhud min kulli fannin axsana bixifdi matnin jaamicin lilraajixi ta'khudhu calaa mufiidi naasixi wuxuu yidhi famaa xawa alghaayata yoolka kama dambayskee cilmigu leeyahay ma gaadhin fii alfi sana kun sana kuma gaadhin shakhsun ruux kuma gaadhin oo ruux cilmiga dhammeeyey ma jiro walow kun sanaba ha jiro fakhud min kulli fannin axsana waxaad ka qaadataa fanni kasta ka ugu wanaagga badan ka qaado cilmigii maadaama aan la wada koobaynin oo cimrigu si kastuu u dheeraado cimrigaa dheerna cilmi lagu mashquulsan yahay cilmiga laga soo horka wareegayn oo aan markaa dhammaadkiisa la gaadhayn waxaad ka qaadataa fanni kastaba iyo nooc kastoo anwaacda cilmiga ka mid mida ah. ka ugu wanaagga badan ka qaado bixifdi matnin jaamicin liraajixi siduu ugu qaadanayaa fanni kasta waxa ugu wanaagsan wuxuu ku qaadanayaa bixifdi matnin matni inuu qaybo matnigaasoo jaamicin liraajixi kulminaaya qowlka raajixee qawiga ah kulminaya oo mas'ale kastaba khilaafka ku jira qowlka saxiixa ee raajixa ah matni kulminaya inuu qaybo ayuu ku qaadanayaa fanni kastaba waxa ugu wanaagsan ta'khuduhu calaa mufiidi naasixi waxaad markaa ka qaadanaysaa oo ku akhrinaysaa oo ka baranaysaa calaa mufiidin mid wax faa'iidaynaya waa mid cilmi leh mufiidkaasoo naasixi yacni markaa naasix ahoo u nasteexaynaya ruuxoo sida u dantaa u tilmaamaya shicir aakhirkiisa lama tanwiiniyo naasixin lama odhan karo waa naasixi in la yidhaahdo aakhir shicir gabay aakhirkii tanwiintu waa mamnuuc faariiqu lcilmi wa jaaddatuhu mabniyat cala amrayni waddada cilmiga wa jaaddatuhu iyo toosnaanta waddadaa cilmigu toosantoo bartankeeda lagu sugan yahay yacni jaaddada waxa weeye waa sawaa'u sabiil waddada bartankeeda weeye jadadkana asal ahaan waxaa loo isticmaalaa meesha bannaan ee toosan baa loo isticmaalaa mahmahyada carbeed waatay ka mid tahay man salaka aljadada amina alcisaara ruuxa meesha bannaan maraa wuxuu ka nabadgalaa turunturraduu ka nabadgalaa meeshu hadday waddo bannaan tahay oo aan kurtimo iyo waxba lahayn oo wax ku yaalla ayna jirin dee wuxuu ka nabadgelayaa inuu turunturoodo oo dhaco marka waddada cilmigu waxay ku dhisan tahay laba arrin man akhada bihima kaana mucadiman lilcilm ka labada arrin qaataa wuxuu noqonayaa mid cilmigii weyneeyey buu noqonayaa liannahu yatlubuhu min xaysu yumkinu alwusuulu ilayh sababtuna waxay ahaatay cilmigii wuxuu ka raadinayaa oo ka doonayaa meel ay suuroobayso cilmigii inuu ka gaadho dariiqii lagu gaadhi jiray buu cilmigii ku raadinaya faama alamru alwalu arrinka koowaad miya ee waddada cilmigu ku dhisan tahay fa xifdu matnin jaamicin lilraajixi waa in matni la qaybo waxaa kale jira matni iyo sharax matniga asal ahaan waxaa la yidhaahdaa duudka ama dhabarka la fuulo ayaa la yidhaahdaa daabaddoo kale rakuubka markaa la koraayo ama awr ha noqoto ama faras ha noqoto yacnii dhabarkiisa la fuulayo ee lagu sugnaanayo matni baa la yidhahdaa matnu daabba waa dhabarkeedii haddaba kitaabka aan sharaxa ahayn ee kooban waxa la yidhahdaa matni waayo hadday istidhaahdo cidi sharax dee wuxuu ka dhigan yahay hadalkaa kooban ee mukhtasarka ahi sida daabaddii dhabarkeeda la fuulayoo kaleo xaggiiyo xagga aan looga baydhaynin bay shabah ku leedahay oo shabbahdaa asalkeeda halkaasaa laga soo qaata ruuxaa daabadda koray dhabarkaa gees ugama tallaabayo saasoo kalea ruuxa kitaab sharxayaana uu markaa hadalkaa kooban aanu xaggii xagga uga tallaabayna isagun balballaadhinayaa oo jilcinaya matni sida loogu iطlaaqay waa fa xifdu matnin matni in la qaybo weeye waa hadal kooban aan sharax ahayn oo iska mukhtasar ah oo jaamicin kulminaya liraajixi qowlka raajixee qawiga ana kulminaya hadduu mukhtasar kitaabku yahay inuu aqwaasha daciifkaa ah lagu guro raajixina aan lagu tilmaamin ama daciifka iyo raajixa aan la kala caddaynin dee nuqsaan baa ku jirta daciif in la kulmiyo maxaa laga faa'iidaya laakiin haddii qowl lagu gaabsanayo qowlka saxiixa in lagu gaabsado baa fiican fa xifdu matnin matni in la qaybo weeye xifdigu korka in laga qabto weeyaan matnigaasoo jaamicin kulminaya liraajixi qowlka qawiga ee raajixa kulminaya falaa budda min xifdin lagama maarmaan waxa ah qaybis la qaybo qaybistu waa carabiga lasoo tarjumayo waa carabi lasoo qaataan u jeedaa oo waxaa laga keenay hayb baa laga keenay hayb waa maxay kitaabkii oo ka qarsoon buu korka ka akrinaya oo gobollada qaarkood qaybista lagama isticmaalo laakiin waqooyiga waxaa lagu isticmaalaa qaybis erayga la yidhahdo qaybistaa waxaa laga keenay min oo calimtuhaa gayban marka la yidhaahdo waxaa looga jeedaa korkaan ka qabta aanoo kitaabkii aan arkaynin baan korka ka sardinaya ka shubaya qaybistu waa min alghayb falaa budda min xifdin lagama maarmaan waxa in la qaybo oo korka laga qabto waman danna kii maleeya annahu yanaalulcilma inuu cilmiga gaadhaayo maqaam fiican ka gaadhayo bilaa xifdin qaybis la'aanteed cilmigii aanu waxba ka qaybin haddana maqaam fiican inuu ka gaadhayo kii sidaa u qabaa fa innahu yatlubu muxaalan wuxuu raadinayaa doonayaa wax mustaxiilaan suuragal ahayn dariiqa cilmiga waxaa ka mid a qaybista cilmiga la qaybayo oo la xafidayo waalmaxfuudu almucawalu calayhi shaygaa la xafiday ee korka laga qabtay almucawalu calayhi ee la cuskanayo huwa almatnu ljaamicu waa kitaab mukhtasaroo aljaamicu kulminaya liraajixi qowlka raajixa ee qawigaana kulminaya raajixa maxaa loo jeedaa ay almuctamadi cinda ahli اlfanni ay dabadee waxa dhaca wuxuu noqdaa cadfu bayaan ama bedel buu noqdaa marka liraajixi raajixaasaa la caddaynaya raajixi maadaamuu majruur ahaa ka lagu fasirayaana wuxuu noqonayaa mid markaa taabic u ahoo raacaya oo xagga icraabta ka raacaya ay ilmuctamadi la cuskado raajixa waxaa looga jeedaa ka la cuskado cinda ahlilfanni fannigaa cidda u ehelka agtooda la cuskado ayaa loo jeedaa falaa yantaficu kuma intifaacayo oo waxba ma tarayo daalibun daalib arday ku intifaaci maayo bixifdi اlmaqmuuri yacnii mid qarsoon oo aan sheegnayn qaybista markaa uu qaybo oo karka ka qabto fii fannin fanni maqmuur ku ahoo kitaab cidiba aynay aqoonin oo iska naadir ah oo culammadu aynay qaybi jirin oo makhduum aan ahayn oo loo shaqaynin faa'iido badani kuma jirto qaybista uu qaybaayo wayatruka mashhuurahu lala qabana inuu kii mashhuurkee caanka ahaa uu ka tago kaman yaxfadu alfiyata alaahaariyi fi naxwi tusaalihiisu waxay ahaatay waa sida ka korka ka qabtee qayba aahaari shiikhii lo odhan jiray zaynuddiin shacbaan alaahaari alfiyadiisa uu leeyahay kii qaybay weeye alfiyadaasoo fi naxwi xaalay alfiyadaasi ku sugantahay tahay fi naxwi cilmiga naxwaha ku sugantahay tahay wayatruku ka tegaya alfiyata bni maalikin ibnu maalik alfiyadiisana ka tegaya sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa ariiqa uu cilmigu leeyahay waa in la maraa shay waliba wadduu leeyahay waddadiisii haddii laga hadfo oo meel kale la maro dee shaygii lama gaadhayo dhib baana la kulmaysa ruuxii ya markaa si uu hawyarina u helo shaygu rabayna u gaadho waa inuu isku taxallujiyaa waddada uu cilmigu leeyahay inuu maro sida uu madluubkii ku gaadhaya waa saas haddii kale waxay noqonaysaa harga madhan side hawli kama tegin habaarna u dheer yacani waa ku dhibaatoonaya nafci badanna gaadhi maayo haddaba dariiqa cilmiga lagu gaadhayo wuxuu noqonayaa in fanni walba laga doonto oo laga barto waxa ugu wanaagsan mar haddaan cilmigii ruux wada koobaynin kala xulo cilmigoo siduu u kala nafci badan yahay ugu dadaal oo ka qaado fanni kastaba ka ugu wanaagsan ka qaado oo siduu uga qaadanayaa shiikhaa asteeyey ama tilmaamay wuxuu ku asteeyey sida wanaagsane fanni walba waxa ugu wanaagsan ugu qaadanaya inay noqoto bixifdi matnin jaamicin liraajixi laba qodob buu ku soo koobay qodobka koowaad waxay tahay waa matni inuu qaybo oo korka ka qabto matniga uu qaybayaa waa inuu noqdaa matni kulminaya qowlka qawigee raajixa ah mutawalaad sida loo qaybaa waa adag tahay shayga marka la xafidayana waxaa loo jeedaa in lagu xasuusto ayaa loo jeedaa marka maxfuudka la qaybaya waa inuu noqdaa kitaab jaamicah kitaab matniya waa inuu noqdaa oo jaamicin liraajix qowlka raajixe qawigana kulminaya cilmigana wuxuu ka kooban yahay laba qayboodoo fahmi iyo xifdi buu ka kooban yahay fahmi la fahmo iyo qaybis korka laga qabto waa laba nooc sida ugu fiicani waxay tahay labada nooc mid walba inuu ruuxu nasiib ku yeesho hadduu wax iska qaybo oo korka ka qabto oo aanu wixii fahansanayn oo fahmigii aanu la imanin dee nafci badan ka heli maayo waxaanu garanayn buu iska sitaa dameer malab la saaray muxuu garan ee waa inuu noqdaa mid waxaanuu qaybayo fahmaya waa inuu noqdaa oo fahamkii nasiib ku leeyahy culammada qaar baa waxay sheegeen kitaab weyn oo fiqiyada xanaabilada ka mid ah kutubta fiqiga ee madhab eh, xanaabila oo la yidhaahdo alfuruuc la yidhaahdo oo sheikh la odhan jiray ibnu muflix uu qoray waa kitaab weyn oo mujalladaad ah dhowr mujallad buu ka kooban yahy dabacaadka qaar waxaan filayaa lix mujallad inuu yahay madhabulxanaabila keliya maahae madaahibta kalena waa u banbaxaayoo waxbuu ka sheegaa sheikha qorayna waa ibnu muflixoo ardaydii ibnu taymiyuu ka mid ahaa nin baa qaybay baa la yidhi ha yeeshee ninkaasi ma fahansanayn waxaanuu qaybay kitaabkaasuu korka ka shubayaa axallo wuxuu sheegayana garan maayo ardaydu markay mas'alo isku qabato waxay odhan jireen bal hadda noo sheeg muxuu yidhi ibnu muflix baabka kada baabka caynkaasa markuu ka hadlaayey muxuu furuucda ku yidhi markaasuu saa u shubaya saasuu yidhi saasuu yidhi ya wax alla wuxuu sheegayana ma garanayo waxaa loo bixiyey ximaarulfuruuc kitaabkii furuuc la odhan jiray dameerkii sidaa loo bixiyey marka ruuxu waa inuu fahm nasiib ku yeeshaayo cilmigii waa inuu fahmaa mar labaadkana waa inuu qaybista iyo xafidaadda korka laga qabanayana waa inuu nasiib ku yeeshaa labadaasi marka israacaan bay waxtar badan yihiin ee hadduu faham keliya hayo oo kitaabka markuu haysto waa shiikh markuu kitaabka masalada ka eegana masaa'isha waa ka hadli karaa laakiin hadduu kitaabkii waayo gabalkiisu waa dhacay allo wuxuu sheego ma garanayo masalada waa kaaga jawaabi lahaa ee kitaabkii baa iga maqan ya waa mufahriso fahrisuu baadhaa dabeed markuu u soo baxdo mas'aladu ayuu yidhahdaa saasuu ina leeyahay saasuu leeyahay saasuu leeyahay dee taasina waa nuqsaan kamaalku wuxuu yahay iyo dhammaystiranku labadu inay israacaan alxifdu waalfahmu haddii laakiin aynay israacin waa nuqsaan yamaa sii nuqsaan badan ruuxii xifdi keliya inuu hayo bilaa fahmin ah iyo fahmi keliya inuu hayo oo bilaa xifdi ah labaduba inay nuqsaani ku jirto garanay labada si keebaa sii nuqsaan badan keebay idinla tahay fahamka keliya nuqsaan badan xifdiga quraa nuqsaan badan waa waa saas haddii labaduba israaci waayaan labaduba nuqsaan inay tahay garanaye laakiin nuqsaanta waxaa sii daran xifdi keliya ruuxu inuu ku sugan yahay oo wax korka ka qabtay laakiin macnahooda aanu garnay waayo xataa mas'aladii intuu baadho ma sheegi karo wuxuu u baahan yahay isagii in loo fatwoodo masaladii kitaabka in looga soo saaro waxa uu qaybsan yahay in looga soo saaro masalada miyaad garan weyday oo kitaabkaasu adigii qaybsanaa masaladu kitaabkaasay ku qoran tahay akhri hadda dee isagaaba sheegay sokacaynkaa ku yidhi kitaabkay ku taallaa maxfuudkaagay ka mid tahay wadaadow adigiyo kitaabkaagu ma isu haysaan saasaa ka dhacaysa haddaba kitaabka la qaybaya waa inuu yahay kitaab qowlka raajixa kulminaya mar labaadka waa inuu yahay kitaab mashhuura culammadu waxay sheegeen waa inuu makhduum yahay kitaabkaasi oo loo khidmeeyey kutubtu waxyaalahay ku kale nafciga badan yihiin waxaa ka mid a kitaabna waxaa dhici karta khidmo badan inaan u helin oo cid badan oo sharaxday ma jirto wa hayru makhduum kitaab mutadaawalo aad loo isticmaalo ma aha kitaabna waa kitaab aad loogu shaqeeyo aad loo lafaguro oo shuruux fara badan buu leeyahay iyo xawaashi cibaaraadkiisa aad baa loo dhalaaliyey meel kastoo naqdi kaga iman karo waa la soo arooriyey meeshii laga jawaabi karo waa laga jawaabay waxa ka tartiibsamaya ama ka dhalanaya oo dhan baa la tilmaamay xataa cibaaraadka qaarkood cibaaro kale inay ka macaanayd oo sidaa kale in la yidhahda inay ka fiicnayd waxaasoo dhan baa la sheegay waa kitaab makhduum ah iminka alfiyada ibnu maalik waa kitaab loo shaqeeyey shuruux fara badan buu leeyihi wuxuu sheikhu inoogu tusaaleeyey alfiyada aahaari kitaab mashhuura ma aha saas aawadeed dalabatulcilmiga badankooduma yaqaaniin marka kitaab aad loogu shaqeeyo oo aad loo isticmaalo tadaawul fara badan lagu sameeyey ma aha marka qaladada waxaa ka mid ah kitaabkii mashhuurka ee caanka ahaa ee makhduumka ahaa ee loo shaqeeyey ee sharaxyada faraha badan lalahaa ee culammada dhexdooda mutadaawalka ahaa in laga tago kitaab iska maqmuuroo cidina aynay u shaqaynin dadka badankooduna aynay aqoonin dalabatulcilmiga iyo culammada badankooduba aynay calaaqa iyo xidhiir la lahayn inuu ruuxu yidhahdo kaasaan qaybsanaa alfiyada aahaari sheikhu wuxuu ku tilmaamay inuu naxwaha ku saabsan tahay waxaanse u malaynayaa hadda ima suuro gelin inaan raajacaaye mar hore markaa inaan arkay naxwo keliya inayna ku saabsanayn ee toban fanni oo kala duwan inay ku saabsan tahay oo naxwe ka mid yahay oo caruud ka mid yahay oo qawaafi ka mid tahay oo sarfi ka mid yahay oo anwaac kale oo balaaqada markaa anwaacdeeda ka mid tahay marka toban fanni oo kala duwan inuu ku saabsanaa baan filaya bal hadda waa raajici doontaan insha allah almuhim waxaa ka qaadanaysaa muhimmaddu waxay tahay kitaabku waa inuu noqdaa kitaab mashhuura oo caan ah oo makhduum ah oo loo shaqeeyay waa inuu noqdaa bimacnaa shuruux fara badan leh ka la qaybaya waa inuu saa noqdaa iminka labada alfiyo ee musطalaxa ku saabsan alfiyat alciraaqi iyo alfiyat asuyuuطi xagga zawaa'idda marka la eego waxa ziyaadooyin badan alfiyada suyuuطi ha yeeshee culammadii haddaad aragto taraajimteeda haddaad raajacdo haaliban waxaa lo odhan jiray alfiyada ciraaqi buu qayba kutubu taraajim haddaad raajacdo haaliban waa naadir haddaabaad hesho cid la yidhahdo alfiyada suyuuطi buu qayba saas aawoodee culamada qaar waxay fadilaan alfiyada ciraaqi iyo alfiyada suyuudi in alfiyada ciraaqi la qaybo waa midda koowaade fanniga ayuu aqcad kaga yahayoo cilmulxadiisku ka yaqaanaa suyuudi waa midda labaade aqwaasha ciddii lahayd buu u isnaadiyaa u tiiriyaa suyuudina waa xadfay markaa ciddii qowlka lahayd ee qowlkii unbuu sheegay waa midda saddexaade waa kitaab aada loogu khidmeeyo aada loogu shaqeeyey oo casrigan aynu joogno wixii ka horreeyey shuruuxda ay lahayd alfiyada suyuuti aad bay u yarayd bacdu lmucaasiriin waa sharxeen oo axmed maxamed shaakir tacriiqaad buu ku sameeyey wallawiguna waa sharxay laakiin shuruuxdii hore ay lahayd waxay ahayd wax iska kooban turmusi baa markaa ugu badnaa yani markaa sharax markaa kitaabka sharxiga suyuudiguna waa isku day lakiin waxaan filayaa inaanu dhammayn almuhim alfiyada ciraaqi waxay leedahay shuruux badan xataa shuruuxda qaarkood waxaa saaran xawaashi ashyaada lagu fadilaayo ayay ka mid tahay wa ama alamru ahaani faakduhu calaa mufiidi naasix arrinka labaad miya waa qaadashada laga qaato calaa mufiidin mid wax faa'iidaynaya ka wax faa'iidaynaya waa mid cilmi leh oo naasixin nasteexaynaya oo ruuxa dantiisa kula talinaya sida wanaagsan u tilmaamay fatafzacu ilaa shaykhin tatafahamu canhu macaaniyahu waxaad u argagaxaysaa bimacnaa u kacaysaa xaggiisa ilaa shaykhin shaykh shiikhaasoo tatafahamu canhu macaaniyahu aad ka fahmayso matniga macnayaasha uu leeyahay shiikha aad ka fahmaysaa yatasifu bi haadayn sheekhaasina wuxuu ku sifoobayaa labadan wasfi bihaadayni alwasfayni wa awaluhumaa labada sifo labada wasfi kooda hore alifaadatu waa faa'iidayn waa baris ifaadada waxaa loo jeedaa wahiya alahliyatu fi lcilmi waa inuu cilmigii ehel u yahay bimacnaa cilmi ku sifaysay oo cilmi lagu yaqaanaa ruux jaahilaan cilmi lahayn waa inaanu ahayn waa inuu aqoon leeyahay haddaanu aqoon lahayn maxaad ka faa'idi faaqidu shayi laa yucطiih ka shay waayey aan haynini dee ma bixiyo haddii miskiin ruux wax weyddiisto oo jeebkiisu madhan yaho uu isbaadhbaadho wuxuu siiyo miyuu hayaa wax ma u faa'iidaynayaayo sadaqad ma siinaya maya dee cilmi haddaanu hayno cilmi la bido waxay noqonaysaa cilmi inaan laga faa'iidayn fasu'iluu faaftaw bigayri cilmin fadalluu wa adalluu kii aan cilmiga lahayna cilmiga la weydiiyey waxa laga dheefaya waa baadi sida xadiiskuba sheegaya fayakuunu miman curifa bialabi alcilmi wa talaqiihi xataa adraka wuxuu noqonayaa kee ahliyada leh ee wax faa'iidaynaya ee inuu cid waxbara ay suuragal tahay miman curifa mid lagu aqoonsado lagu gartay bialabi alcilmi cilmiga doonistuu doonayaa lagu bartay wa talaqiihi iyo kulanka uu cid cilmiga la kulmayo cilmiga qaadanaya ayaa lagu bartay xataa adraka ilaa uu cilmigii gaadhay fa saarat lahu malakatun qawiyatun fiih waxaa u sugnaatay awood xoog leba cilmigii ugu sugnaatay malakadu waa maxay waa inuu awood cilmigii u leeyahay wa hay-atun raasikhatun fi nnafsi malakadu waa markaa sifo ruuxa ku suganoo saabito ku ah taasaa malake la yidhahdaa oo malako fiqi ama malako cilmi markuu leeyahay dee cilmigaas ayuu awood u leeyahay baa laga tilmaamaya واlأصل في hda ma أخرجه أbو dاود رحimه الله في سننه قال xدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا xدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله can saciid bni jubayrin can ibni cabbaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaal sida abu daawuud sanadkiisa ku soo wariyey isagoo ibnu cabbaas ka warinaya in ibnu cabbaas uu sheegay in nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi tasmacuuna wa yusmacu minkum cilmiga waa maqlaysaan oo waa qaadanaysaan wa yusmacu minkum idinkana waa laydinka maqlayaa oo waa laydinka baranaya cilmiga marka hore idinkaa maqlaya marka dambena waa laydinka maqlaya oo waa laydinka dhegaysanaya dad idinka qaadanaya baa idinka maqlaya wa yusmacu minman yasmacu minkum waana laga maqlaya kuwa idinka maqlayna iyagana waa laga sii maqlaya oo cid kalea ka sii dhegaysanaysa oo ka sii qaadanaysa wa isnaaduhu qawiyun xadiidka sanadkiisu xoog buu leeyaho waa qawi waalcibratu bicumuumi alkhitaab tixgelinta waxa leh odhaahda caamnimadeeda ayaa tixgelinta leh la bikhusuusi lmukhaatab ka lala hadlaayo gaarnimadiisu tixgelinta ma leh oo lama odhanayo saxaabadii baa hadalkani ku dhacayey ee dadka dambe ma soo gelayaan ee saxaabada iyo ciddii ka maqashay iyo ciddaa ka maqashay in laga sii maqlayo bes buu sheegayaa laga tilmaami maayo ee xadiisku sidii buu u yaallaa tasmacuuna wa yusmacu minkum qarni walba khitaabkii waa soo gelayaan cilmigii bay maqlayaan oo qaadanayaan yagana waa laga sii qaadanaya oo laga sii maqlaya oo waa laga sii warinaya kuwa ka sii wariyeyna waa laga sii warinaya marka cibradu waxay tahay tixgelintu bicumuumi alkhitaab laa bikhusuusi mukhaaab falaa yazaalu min macaalim alcilmi fii hadi lummati kama baxaayo kama zuulaaye wuu ahaanayaa nafyu nafyi isbaatun zaala yazaalu waxay leedahay macno nafyi laaduna waa xarfu nafyin waxay ka dhigan tahay laba nafyi baa kulmay labada nafyi markay kulmeen macnuhu wuxuu u dhacayaa isbaat sugis la sugayo waxay la macno tahay falaa yazaalu fayakuunu bay la macno tahay fayakuunu wuxuu ahaanayaa min macaalimi alcilmi cilmiga tilmaamihiisa waxaa ka mid noqonaya fii hadihi اlummati oo aan ka zuulayn oo ka baxayn oo ka infikaakayn bimacnaa ka tegayn an ya'hudahu alkhaalifu can الsaalifi inuu ka qaato ka dambe kii hore ee hor maray ee ka horreeyey uu ka qaato bimacnaa qarnibo qarni ka qaato wuxuu sheikhu inoo tilmaamaya cilmiga cidda laga qaadanaya waa inay tahay cid mufiid ah oo ifaado inay wax faa'iidayso u ehela waa inay tahay ahliya cilmiya waa inuu leeyahay waana inuu naasix yahay oo cilmigii uu nashrinaya oo faafinaya oo ruuxii cilmiga lahaa waa inaanu cilmigii ku dhabcaalin oo ku bakhaylin dariiqa ugu sahlana ruuxuu cilmiga ku baranayana waa inuu ugu nasteexayaa may kitaabkaa iska daa kan baro marka hore jaranjarada raac kaas waxa weeye waa adeg yahay waxa ka horeeya inaad fanniga markaa horta ka hore ah, ka mukhtasar ka akhrisato marka ka uu qaybayo ka uu akhrisanayo ka uu baranayo yacni sida markaa dariiqa u maraayo cilmiga waa inuu ugu naseexeeya naasix waa inuu yahay maadaama ruuxii uu khayrka la jecel yahay dadka mu'miniinta ah kii cilmiga lahaa uu khayrka dadka la jecel yahay sida uu cilmiga ku baran karo waa inuu u sheegaa waa inuu yidhahdaa cilmiga shay-an fa shay-an u qaado si si yar waa inuu yidhaahdaa yacni jaranjaradaa u mar waa inuu markaa sida ansabka ruuxa u ah kula taliya ama alwasfu athaani sifada labaad miyaa fa huwa anasiixa waa nasteexada wa tajmacu macnayayni isnayni naseexadu waxay kulminaysaa laba macne oo laba abay kulminaysaa waa iska tawkiid macnayayni markii la yidhi laba macno inay yihiin waa la gartay isnayni buu deedna kugu sii adkeeyey axaduhumaa midkood wuxuu yahay salaaxiyatu shaykhi liliqtidaa'i bihi waa habboonaanta uu shiikhu ku habboon yahay ama u suubamo in lagu daydo uu ehel u yahay walihtidaa'i bihadyihi iyo in markaa hanuunkiisa lagu hanuuno bimacnaa siiradiisa iyo dariiqadiisa in lagu hanuuno oo lagu daydo waa inuu munaasib u yaho u ehel yahay wa dallihi dalliga waxaa loo jeedaa hadyigiisa way isku dhow yihiin macnaha wa samtihi samtigana waxaa laga tilmaamayaa isaguna waa isku dhow yihiin waxaa looga jeedaa dariiqada waddada hanuunkiisa laga tilmaamaya bimacnaa waa inuu munaasib yahay in lagu daydo cilmi hal ahaadee waa inuu yahay mid cilmigii ku dhaqmaya kutubo xoor waa inaanu ahayn yacnii shareecadii ka weecanayoo garab maraya oo faraa'iddii dayacaya oo xaaraanta isaga badrheerhaya hadduu noocaa yahay in lagu daydo ehel uma aha marka waa inuu noqdaa ruux wanaagsan oo taacadii iyo cibaadadii iyo sunnadii ku qummanoo ku toosan oo ehel u ah in lagu daydo ina hada alcilma diinun faanduruu canman ta'khuduuna diinakum waatay taabiciinta qaarkood ay yidhaahdeen cilmigani waa diin maadaama cilmigani diin yahay faanduruu canman ta'khuduuna minh waxaa eegtaan ciddaa ka qaadanaysaan eega ruux marka cilmigii ku qummanoo mustaqiima waa inuu yahay walaakharu macnaha labaad macrifatuhu biaraa'iqi tacliim waa garashadiisa uu garanayo wadooyinkii barista cilmiga dadka lagu baro sida dadka cilmiga loo baro waa inuu garanaya oo waddada tacliimta fannaan waa inuu ku yahay bixaysu yuxsinu tacliima almutacalim si oo u wanaajinayo barista uu dadka cilmiga baraayo uu wanaajinayo si wanaagsan cilmigii u barayo wa yacrifu uu garanayo maa yasluxu lahu wamaa yaduruh waxa ruuxa u munaasibka ah ee u suubama iyo waxa dhibaya waa inuu kala garanaya wafqa atarbiyati alcilmiyati alatii dakaraha ashaatibiyu fi lmuwaafaqaat xaalay waafaqsan tahay tarbiyadii ay muwaafiqatan litarbiya barbaarintii iyo rabbayntii xaalay waafaqsan tahay cilmiga loo nisbeeyey ee shaatibi uu ku sheegay kitaabkiisa la yidhahdo almuwaafaqaat waa abu isxaaq ashaaibi laba shaaibi baa jira oo caan ah midna waa abulqaasim ashaaibi oo waa saaxibu lqiraa'aat waa shiikha qiraa'aadka ku caanbaxay abulqaasim ashaaibi midna waa abu isxaaq ashaaibi oo waa sheikha muwaafaqaadka iyo ictisaamka leh kitaabka la yidhaahdo alictisaam ee bidcada ka hadla iyo kitaabka la yidhahdo almuwaafaqaat oo usuulu fiqiga ka hadla labadaa kitaab baa kutubtiisa ugu caansan waa kala horreeyeen oo saaxibulqiraa'aat baa horreeyey labadooda geeriyoodna waxa u dhaxaysa laba qarni oo dhammaystiran laba boqoloo sanaa labadooda geeriyood u dhaxaysa abulqasim ashaatibi wuxuu dhintay shan boqol iyo sagaashan markay ahayd hijiriyadu ayuu dhintay abu isxaaq ashaatibina wuxuu dhintay toddoba boqol iyo sagaashan markay hijiriyadu ahayd marka sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa waa inuu yahay naasix nasteexaduna laba shay bay isugu ururaysaa marka koowaad waa inuu cilmigii ku dhaqmayaa oo u suubamayaa in lagu daydo mar labaadka wadooyinka dadka cilmiga lagu baro waa inuu garanayaa ruuxa mutacalimka cilmiga baranayana sida u munaasibkaa waa inuu garanaya marka tarbiyada sida cilmiga loo barto ama cid loo baro ee shaatibi sheegay waa inuu raacayaa oo sidaasi waa maxay waa inuu ruuxa alaham faalaham waa inuu kala baraa umuuruhu si ay ugu muhiimsan yihiin mar labaadka waxaan muhim ahayn waa inaanu ku mashquulin mar saddexaadka waxa yacni ruuxa dhibaya oo dhib ku keensanaya waa inuu ka ilaaliyaa wuxuu soo qaadanaya xadisu nnaasa bima yacrifuun aturiiduuna an yukadaba allahu warasuuluh asarkii oo caliy bnu abi aalib uu yidhi dadka uga warrama waxay garanayaan bimacnaa ay suuragal tahay inay gartaan ma waxaad doonaysaan ilaahay iyo rasuulkiisa in la beeniyo miyaad rabtaan waxay dadku garanayaan bimacnaa suuragal tahay inay gartaan oo fahmaan uga warramo u sheegaa waxay dhici karto inay ku fitnoobaan oo si kale u qaataan ka ilaaliya yacanii dadka garashadoodu waa kortaa ruuxu markuu cilmiga ku munaasib yahay ashyaada qaarkood baa laga yaabaa haddii loo sheego fitno inay ku noqoto ama waxaa laga yaabaa nusuusta qaarkood iyo adilada qaarkood baa mutashaabihaad ah ruuxiina waxaa dhici karta in shubuhaadka ahlubidaca qaarkoodii ruuxa inay gashaan waala dhici kartaa oo shubahaadkaasi ay ku jireen hadduu maqlo nas mutashaabiha oo aqbali kara macnihii shubhadaas in loo fasiro oo kale aqbali kara waxaa dhici kara inuu ku fitnoobo u yidhahdo warniyow sidaadii waaba saxnayd oo bidcadiisii dib u iskaga dhigo ka noocaasoo kale waa in markaa looga kaadiyaa ilaa inta marka garashadiisu iyo aqoontiisu ay kordhayso waayo cilmigu waa isfurfurayaa markuu cilmiga ruuxu ku cusub yahay dee waxyaalaha qaarkood baan markaa xamili karin ama qaadi karin waa taa saxaabadii saxaabadiiba ay ka digayaan xadiu nnaasa bima yacrifuun cali bn abi aalib baa odhanaya bimaa yacrifuuna looma jeedo waxay hore u garanayeen hadda saa u qaadan haddii lahe dadku waxay hore u garanayeen bes u sheega inta ay garanayaan ugu celceliya weeye dee markaas see cilmi loo baranaya halkaa yaynay dhaafin soma looma jeedo saas waxaa loo jeedaa bima yacrifuun ay bima yumkinu an yacrifuuh wax suuragal ay tahay inay gartaan oo fahmaan marka loo sharxo oo loo caddeeyo waxay fahmi karayaan oo ay dhici karto inay gartaan taas uga warrama bima yacrifuuna bilquwa la bilficli muraadka looga jeedaa waxay tahay waxay awood u leeyihiin inay gartaan uga warramaan aturiiduuna an yukadaba allahu warasuuluh waxay culammadu yidhaahdaan man shagala nafsahu bigayri lmuhimi adaaca almuhima naftiisa ka ku mashquuliya wax aan muhim ahayn wuxuu seejiyaa naftiisa wixii muhimka ahaa shay aan muhim ahayn buu naftiisii ku mashquuliyey shaygii muhimkaha buu ka mashquulayaa saas aawadeed ruuxii waxa u suubamayay waxaan u suubamayn waa inuu kala garanaya almacqid asaadis baabka lixaad ricaayatu funuunihi fi lakhdi noocyaalka cilmiga waa in la ilaaliyo qaadashada cilmiga la qaadanayo wa taqdiimu alahami falmuhimi waana in la hormariyo ka muhimmadda badan oo kii muhimka ahaa laga hormariyo midna waa muhim midna waa aham midbaa sii muhimad badan kaa sii muhimmadda badan hormariya marka baabka lixaadee loo guntay faniyada ee kala duwan waa in la ilaaliyaa qaadashada la qaadanayo oo fanni walba ruuxu inuu cilmi fanni waloo funuunta cilmiga ka mida inuu wax ka qaato waa inuu isku dayaa siday u kala muhiimsan yihiinna waa inuu u kala hormariyaa cilmiyada aadka u muhimkaa ah waxaa ka mida faraa'idda caynigee ruuxa saaran marka hore waa inuu aqoonsadaa ee fardo caynka ku ah caqiidada saxda ah awalan waa inuu ku bilaabaa barashada u barnayo waxaani gunbay ka tolantaa shay waliba caqiidadaas buu ku dhismayaa hadday caqiidadu saxan tahay waxa lagu dhisayna waa saxmayaan laakiin haddii caqiidadii qaldan tahay dee wixii lagu dhisayeyna waxay noqonayaan wax khaldan bay noqonayaan aan saxmaynin maynin waayo waa asalkii asallada mar labaadka cibaadaadka faraa'idda ehee ruuxa saaran ee salaaddu ka mid tahay waa inuu bartaa salaadda arkaanteedu maxay tahay shuruuddeedu maxay tahay waxyaalaha burinaya maxay yihiin siduu ugu tukan karaa siduu nebigu u tukaday cibaado kastoo farducayn ah barashada la baranayaana waxay noqonaysaa farducayn waayo faralkaa inuu gutaa ma dhici karto oo sidii la rabay u guto haddaanu barannin soonka wakhtigeedu hadduu soo galo waa inuu soonkii bartaa oo aqoon u yeeshaa waatay culammadu yidhaahdaan afdalulcilmi cilmulxaali cilmi waxa u fadli badan oo u mudan cilmulxaal cilmulxaal maxaa loo jeedaa waa cilmiga markaa camalkiisu joogo salaaddii waa cilmulxaal oo mar walba ruuxii salaadii waa laga rabaa hadday zaka ruuxa ku waajibtay zakadii waxay noqotay cilmulxaal haddii soonkii soo galay soonkii wuxuu noqday cilmulxaal hadduu guursaday xuquuqaha guurka ku saabsani wuxuu noqday cilmulxaal hadduu baayac mushtar galay baayac mushtarku wuxuu noqday inuu bartaa cilmulxaal wahaa kada saasuu noqonay ina asuurata almustaxsanata yaziidu xusnuha bitamatuci albasari bijamiici ajsaa'iha suuradda la wanaajisanayo iyo muuqaalka la wanaajisanayo yasiidu xusnuha wanaaggeedu wuxuu kordhinayaa iyo quruxdeedu bitamatuci albasari araggu inuu ku raaxaysto bijamiici ajsaa'iha qaybaheedoo dhan inuu eego oo daawado inuu ku raaxaysto taasaa quruxdeediiyo wanaaggeedu ku kordhaya wayafuutu min xusniha waxa ka tegaayo oo seegaaya wanaaggeediiyo quruxdeedii cinda annaadiri kii eegaayay agtiisa waxa seegaya oo ka tegaya biqadri maa yaxtajibu canhu min ajzaa'iha qadarka marba ka qarsoonaanaya oo qaybaheeda ka mida ayaa markaa ka tegaya bimacnaa intuu arki waayaa qurux bay kala maqan tahay muuqaal qurux badan oo uu daawanayo hadduu wada arkaayo dhammaan dee waa la wada dhacaya hadduu laakiin in ka mida keliya arkayo inta kalee ka qarsooni mar hadday qurux badan yahay dee qurux bay kala maqantoo seegtay ya walcilmu haakada cilmiguna waa saas oo kale muuqaalkii wanaagsanaa qayb ka mida inaad arki weydaa oo kaa qarsoontaa maadaama quruxdii inay dhammaystiranto kaala maqan tahay cilmigana waa wada qurux marka faniyadii cilmiga iyo noocyadii cilmigu ka koobnaa nooc walba inuu wax ka arko oo wax ka garanayo oo noocuu ka jaahil yahay aanu jirin ee funuunta nooc walba wax uga baxsan yihiin quruxdii cilmigu isqurxinayey baa u dhammaystirmaysa laakiin funuunta qaarkood hadday ka qarsoonto aanu garanayn faniyada qaarna uu garanaayo faniyadaa quruxdoodu waa u muuqdaan fanniyadaa kale aanu garanaynin cilmiga ka midu quruxdoodii waa kala maqan yihiin wartalow fannigaasi muxuu ku saabsan yahi muxuu ka hadlaa waxaa laga yaabaa garasho waaga aanu garanayn inuu laba xumaado wuu inoo keeni doonaa sheikuya in sha allah man racaa funuunahu bilahdi ka ilaaliya fanniyada ama noocyada cilmiga ku ilaaliyo ku raaca bilahdi qaadasho uu qaato fanni walba wax ka qaatay wa asaaba min kulli fannin xadan kana haleelay fanni kasta iyo nooc kastaoo noocyada cilmiga ka mida xadan dheef ka haleelay kamulat aalatuhu fi lcilmi waxaa dhammaystirmaysa aaladiisa uu cilmiga u leeyahay bimacnaa awoodduu cilmiga u leeyahaa dhammaystirmaysa aalah waa alaabtaa la yidhaahdaa waxaa se loo jeedaa aqoontuu u leeyahay baa dhammaystirmaysa oo nasiib dhammaystiran buu ka yeelanayaa cilmigii qaala ibnuljawsiyi shiikha ibnuljawsi la yidhaahdaa waxa uu yidhi culammada xanaabiladu ka mid ahaa sheikh aada u kutub badan buu ahaa muxadisiintii waaweynayd baanu ku jiray musannafaad iyo kutub aad u fara badanna waa qoray abulfaraj cabduraxmaan ibnuljawsi ayaa la odhan jiray culammadii qarnigii lixaad buu ahaa shan boqol iyo toddobiyo sagaashan markay hijiradu ahayd ayuu dhintay raximah fii saydi khaairih kitaab uu leeyahoo saydulkhaair la yidhaahdo waxyaalaha ku soo dhici jiray uu ku qori jiray ayuu wuxuu ku yidhi jamcu lculuumi mamduuxun cilmiyada kala duwan in la kulmiyaa waa mid la ammaanay weeyi oo ruuxu cilmiyo iyo fanniyo kala duwan inuu kulmiyaa oo nooc walba wax ka bartaa waa shay mamduuxa oo la ammaanay weeyi saasuu yidhi daas sheikhu wuxuu soo qaatay beyt shicir ah min kuli fannin khud walaa tajhal bihi falxuru muطalicun calى اlasraari wuxuu idhi min kuli fannin khud fanni kasta wax ka qaado fanni kastoo funuunta cilmiga ka mida wax ka qaadoo wax ka baro walaa tajhal bihi ha garan waayin oo ka mida inaad garan weyido iska falxuru muطalicun cala alasraari ka xorta ahi waa mid taalacanaya cala alasraari waxyaalaha qarsoone siraha ah buu markaa taalacanaya oo waxaan dadka kale arkaynoo sir ka ah ayuu isagu arkayaa oo taalacanaya waxaa loo nisbeeyaa baydkan ibnu wardi qasiide uu leeyahay ayuu ka mid yahay baxrigeeduna waxa uu yahay yani baxru kaamil weeyi yaquulu shaykhu shuyuukhina moxamed ibnu maanicin raximah اllahu fi irshaadi اطulaab wuxuu yidhi shiikhii mashaaikhdayada u shiikha ahaa ee moxamed ibnu maanic loodhan jiray waa moxamed ibnu cabdilcaziiz ibnu maanic raximah اllahu ilaahay ha u naxariistee wuxuu ku yidhi fii irshaadi طulaab kitaabkiisa la yidhahdo irshaad طulaab waxa uu ku yidhi walaa yenbagii lilfaadili an yatruka cilma min alculuumi الnaafica uma habboona kii fadliga lahaa inuu ka tago cilmi cilmiyada naafice wax taraya ka mida inuu ka tagaa munaasib uma aha alatii tuciinu calى fahmi اlkitaabi waالsunna taasoo ku caawinaysa inuu kitaabkiiyo sunnada fahmo ida kaana yaclamu min nafsihi hadduu ka og yahay xagga naftiisa quwatan cala tacallumih awood ama xoog inuu u leeyahay barashada uu cilmiga baranaayo inuu xoog u leeyahay hadduu sidaa naftiisa ka ogaado inuu cilmi cilmiyada naafice wax taraya ka mida inuu iska daayaa munaasibu maaha ee waa inuu mid walba oo fanniyada cilmiga ka mida wax ka bartaa walaa yasuuqu lahu uma furno uma bannaana an yaciiba alcilma aladii yajhaluhu wayusriya bicaalimih inuu ceebeeyaa uma bannaana cilmiga uu garan waaye ka jaahilka yahay inuu ceebeeyaa uma bannaana wayusriya uu xaqiro bicaalimihi ka garanaayana xaqiraa mid u bannaan ma aha faina haada naqsun waradiilah waayo taasi waa nuqsaan cilmiga ruuxu aanu garanaynin inuu iska dhaleeceeyo canjarafeeya mid u bannaan ma aha fa ina haada kaasi ceebayntaa uu ceebaynayo cilmiga aanu garanaynin naqsun waa nuqsaan weeye wa radiilatun waa liidasha weeye waa wax markaa yacni shay liita weeye faalcaaqilu yembagii lahu ka caqliga wax garanaya waxa u munaasiba ah an yatakalama bicilmin yani waajib bay ku taha loo jeedaa an yatakalama bicilmin inuu ku hadlo cilmi iyo aqoon aw yaskuta bixilmin ama uu ku aamuso dulqaad oo waxay culammadu odhan jireen intiq bicilmin aw iskut bixilmin laba mid yeel ama cilmi ku hadal ama dulqaad ku aamus oo waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood cadho uu ruuxu cadhooday inuu iska cadho hadlo deyaanu iska cadho hadlin waa inuu ama cilmi ku hadlaa ama waa inuu dul qaataayo iska aamusaa wailaa dakhala taxta qawli qaa'il hadduu sidaa yeeli waayo ou aqoon darro ku hadlo waxaanu cilmi u lahaynna ka hadlo wuxuu soo gelayaa kii yidhi hadalkiisuu soo gudagelayaa ataanii anna sahlan dama jahlan culuman laysa yacrifuhunna sahlu culuman low qaraaha maa qaraaha walaakina aridaa biljahli sahlu wuxuu yidhi ataanii waxaa ii yimi anna sahla ninka sahal la yidhaahdaa damma jahlan aqoondarro daraaddeed inuu u dhaleeceeyey sahal ninka la yidhaahdaa aqoondarro daraaddeed ayuu wuxuu u dhaleeceeyey culuuman laysa yacrifuhunna sahlu cilmiyo aanu sahal garanaynin buu iska dhaleeceeyey oo yidhi waxaasi wax wanaagsan maaha ama cilmi ma aha ya culuman low qaraaha asalkeedu qara ahaabay ahaydoo hamsadii baa ibdaal lagu sameeyo alif baa loo bedelay ee qara ahaabay ahayd culuuman cilmiyaal buu ceebeeyey oo dhaleeceeyey culumanta hore ka beddelo cilmiyadaasoo low qaraaha hadduu akhrin lahaa maa qaraaha ma naceen garasho la'aan baa sababtaye oo taasuu u dhaleecaynayaaye hadduu akhrin lahaa oo garan lahaa ma nacen walaakina aridaa biljahli sahlu ha yeeshee raalli ahaanshaha aqoon lagu raalli noqdaa waa iska sahlo waaba iska fududahay magiciisu sahal buu ahaa ya inuu waxa weeye jahli ku raalli noqdaana sahal bay la noqotay waxaa loo soo naqliyaa laysa yadriihinna sahlu waana isku mid walba waa ku ansaxaysaa wasnigu waa ku toosan yahay low qaraaha maa qalaaha waxaa kaloo loo soo naqliyey low daraaha maa qalaaha low daraaha hadduu garan lahaa maa qalaaha ma nacin qalaa yaqlii ama qalaa yaqluu waa nicitaanka maa waddacaka rabbuka wamaa qalaa intaha kalaamu hadalkiisu waa dhammaaday sheikhu waxau inoo tilmaamayaa ruuxu waa in fanniyada cilmigee kala duwan nooc walba waa inuu nasiib inuu ka barto oo nasiib ku yeesho waa inuu isku dayaa waa in fanniyada qaarkood aanu ka tegin oo ka jaahil noqon ee hadduu awood u leeyahay fanniyada nooc walba inuu barto waa inuu isku dayaa waa hadduu qudro u leeyahay dadka qaar baa laga yaabaa fanniyada qaar inay ku adkaadaan oo ay baran kari waayeen taasi waa cudurdaar laakiin sida fiicani waa inuu fanni walba wax ka barto nooc labaad qudhiisu waa jiray oo culammada qaarkood inay samayn jireen inay fanni gaara ku takhasusaan taasna waxay u qaybsanaayeen laba qaybood qaar fanniyada kalena ilmaam ku yara leh waxoogaa wax yar buu ka yaqaanaa oo aan weynayn fannigaana baxar buu ku yahay iyo nooc fanniyada qaarkood aan waxbaba ka aqoon imaamu dahabi wuxuu sheegayaa culamo uu yidhi mid waliba fanniyada qaarkood buu ku ahaa bad laakiin fanniyo kale aan aqoon culammadu tusaaleeyey hadda waxaan ka xasuustaa sibawayhi buu yidhi waa imaamu alcarabiya walaa yadrii malxadiisu dahabi baa odhanaya carabiyada imaam buu ku yahay laakiin xadiisow maxaa tahay ma aqoon rag badanoo kalena waa sheegay oo hadda aanan xasuusnayn laakiin sida fiicani calaa kulli xaal waa inuu ruuxu fanni walba nasiib ku yeesho markuu fanni walba wax ka qaato dabadeed hadduu